الصلاaةu والسلام على رsuuل الlh وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd faإن أصدق الxadيiث kitaaب الlhi taعaalى وخyر الhdي hdي محمد صلى الlه عليه وaله وsلم وخyر الأmuuri محdaثaatuha وkula bdعaة ضaلaaلة ثuma amا bعd halkan caaw waxaan ka bilaabaynaa kitaabu ryaض الصاaلحiin للإmaam أbi زakrيa الnawwي radي الlahu taعaalى عnه kitaabka naskiisa intaynaan bilaabin xoogaha hordhaca ayaan ka horraysiinayna hordhacaasuna wuxuu ka kooban yahay dhowr qodob qodobka ugu horeeya waxa weeyaan waa tarjamatu lmu'alif sheekha kitaabkan alifay taariikhdiisii oo wax yar aan ka sheegno haddana waxaa ku xigi doona kor muxuu aha guudmar gaaban oo kitaabka aan ka bixinayno mar saddexaadkana dariiqada aan ku wadi doono duruustantada marka mu'alifka magaciisa waxaa la yidhaahaa yaxya bnu sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xusein ibnu moxamed ibnu jumca ayaa la yidhaahaa kunyadiisuna waa abu zakariya naanaystiisuna waxaa waye muxidiin nasabkiisa qabaligii waxaa weeyaan alxizaami nasabkiisa beladgiihina waxaa weeyaan alxawraani annawowi alxizaami marka la leeyahay waxaa weeye waa nisba ilaa xizaam ibni khuwaylid alqurashiy alasadiy ee khadiija um lmuminiin radia allahu canha walaalkeed ahaa ayuu duriyadiisii ka mid yahay wuxuu sheegay alimaamu nawawi radia allahu canhu awowyaalkiis qaarkood inay dhihi jireen waxaan ka mid midnahay oon ka dhalannay xakim ibni xizaam duriyadiisii wuxuuse dhihi jiray sida saxiixi ma ahee xakiim ma soo maraane xakiim walaalkii oo khaalid ibnu khuwaylida dhihi jiray khaalid ibnu xizaam la dhihi jiray ayaan ka soo dhacnaa buu dhihi jiray saasaa saxiixu dhihi jiray marka sidaas macnaheedu waxaa weeye alimaamu nawowi radia allahu canhu inuu yahay nin carbeed oo qurashi ah oo qabiilada banu asad la yidhaaha qureysheed ku abtirsada xagga beledka marka la leeyahay xawraanina gobol weyn oo dalka suuriya ka mid a ah xawraan la yidhaaho gobolkaasaa loo nisbeeya annawowi marka la yidhaahna tuulo yar oo gobolkaas ku taalla oo nawa la dhihi jiray hadda inay camiran tahay iyan kale maba naqaane oo uu ku dhashay kuna dhintay goortii dambe oo usradoodu ay deganayd taasaa loo nisbeeyaa alimaamu nawowi radia allahu canhu wuxuu dhashay sanadka hijrigu markuu ahaa lix boqol soddon iyo kow ayuu dhashay oo beledkaas nawa la yidhaaho uu ku dhashay <coughs> markii uu dhashay marka kolkuu uu gaadhay sini tacliim uu gaadhay yuu aabihii wuxuu geliyey madrasadii taxfiid lqur'aanka qur-aanka laga baranayey ayuu geliyey wuxuu sheegay nin mashaayikhdiisii ka mid oo la dhihi jiray yaasiin ibn yuusuf almuraakishiya wuxuu sheegay inuu arkay nawowi isaga oo toban jir ah oo magaaladoodii nawa la yidhaaha jooga oo dugsigii ku jira oo carruurtii ay dugsiga isla dhiganayeen ay ciyaarayaan isaguna uu meel iska fadhiya oo qur'aanka aqriyayo oo hooyayo iyaguna ay rabaan inay ku qasbaan inuu la ciyaaro isna uu ka cararaayo markaasi wuxuu kolkaan sidaa ku arkay ayaa qalbigeega waxaa kusoo dhacday maxabbadiisa iyo jacaylkiisaa kusoo dhacday carruurtii baan ka kala kaxeeyey markaasaan waxaan ku idhi ninkii qur-aanka u dhigayaan waxaan ku idhi war wiilkaa yeerkaa u dadaal wiilkaasi hadduu meel gaadho mustaqbal wanaagsan ayuu yeelan doonaayo wuxuu noqon doonaa zamankiisa ninka u cilmi badan oo u cibaado badan oo u zaahidsan buu noqon doonaa eh markaasu wuxuu yidhi mafaaliyaa tahay maxaad ku garatay wiilkan kada dam yari wuxuu noqon doono markaasa wuxuu hi mafaaliya ma ihii alla iga hadliyey aabbihiina waan u sheegay arrintii baan u sheegayoo wiilkaaga calaamadaasaan ku arkay oo qalbigana sidaas alla ku soo riday ugu dadaal wiilkaaga tacliimtii iyo adabtii iyo ugu dadaal baan ku idhi buuhi markaasu arrintii aabihii intuu qaatay yuu aada iyo aad tacliimtiisa ugu dadaali jiray sagaal iyo toban jir markuu ahaa ayuu ka yimid beledkiisii uu deganaa tuuladii ahaa marka magaalada weyn ee ah ee suuriya caasimadeeda ah ee caalamka islaamiga ana muddatu khilaafati bani umaya ahaan jirtay caasimo uu ahaan jirtay ayuu soo galay oo marka tacliimku u soo galay wuxuuna degay madrase la dhihi jiray almadrasatu alrawaaxiya halkaasuu marka tacliimta ka baran jiray isagoo yar buu markaa qur-aanka intuu xifdiyey yuu tacliimtii diiniga ahayd ee kale bilaabay markaas maalintiiba wuxuu qaadan jiray labiiyo toban dersi buu qaadan jiray oo mid walbaba intuu xifdiyo oo uu sharsharxo ayuu ku kor qoran jiray nuskhadiisana sharaxyaal ku kor qor qoran jiray <coughs> waxaa la sheegay kitaabka tanbiih la yidhaaho ee abi isxaaq shiraazi inuu afar bilood ku xifdiyey xifdi iyo fahmi wada jiruu ku akhrisan jiray ileen lixdii biloodee bisha ka hadhanaynna kitaabka kale isagana abu isxaaq shiraazigaas uu leeyahay almuhadab ayuu xifdiyey xaalaadkiisa waxaa la sheegay waxaa ka mid a isaga oo yar oo arday ahoo wax aqrista oo kolkaa culunta si fiican dee aan u dhexgelin yuu mas'alu ku qaldami jiray mas'aladaasna dhibaata ay u keentay masaladaasu waxay ahayd kolkuu arkay janaabadu inay qusli waajibiso janaabana waxay tahay aanu garanayn ila ilmo carruura buu ahaaye yuu wuxuu u qaatay janaabada la sheegayaayo inay tahay eh, caloosha qururuucdeeda mar alla marka marka calooshiisa qururuuc tidhaahaba waa soo qabaysanay dhulkaasuna marka dhul waxaa weeyaan waqtiga shitaha aad iyo aad u qabow oo baraf uu ka dhaco arrintaas marka dhibaata u keensatay eh, النawwi radي allahu canhu marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dadaal badan oo cumrigiisii oo dhan tacliim iyo cibaado ku dhammaystay yuu ahaa weligii ma aanu guursanin aad iyo aad buuna nin zaahid oo mutaqashifa buu u ahaa maalintii iyo habeenkii afar iyo labaatanka saacadood hal mar buu wax cuni jiray hal marna wax buu cabbi jiray cishaha dabadiiyuu hal mar wax cuni jiray suxuurtiina hal mar buu wax sharaabah uu cabbi jiray aad buu xaaraantana iyo shubhadahadana isaga ilaalin jiray oo wax yaroo aabbihii tuulahoodii uu uga soo diro ayuu quudan jiray dadkana wax kama qaadan jirin ilaa qof uun uu ku kalsoon yahay mooyaane oo diintiisa iyo fahmigiisa iyo warciisa uu ku kalsoon yahay qofkaasuna qof hadda ka hor isaga calaaqa la xidhay oo ardaynimo iyo sidaas u noqday aan ahayn leanno waxay iska ilaalin jireen culamaa'una salaf ridwaanullahi calayhim ninka ay waxbareen ama qaraabadiisaba hadda qof qaraabadiisa ay waxbareen inay wax ka qaataan oo inuu taas ujro ay noqoto oo camalkoodii uu ka naaquso ajrigiisa ayay ka baqi jireen marka qofka uu waxbaray arday u noqday waxba ma aanu ka qaadan jirin qofkii uu ka baqaayo inuu kasabkiisu aanu nadiif ahaynna waxba ma aanu ka aqbali jirin waxaa la sheegay inuu iska ilaalin jiray fawaakihda dimashqa inuu cuno kolkii la weydiiyeyna wuxuu yidhi waxaa ku badan beero fara badan oo awqaaf waqfi ah ayaa ku fara badan marka waxaan ka baqayaa buu dhihi jiray midho laga soo guray beeraha laga soo guray oo dadkii lagu waqfay ayna ogayn oo raalli ayna ka ahayn inuu yahay waxaan kada suuqa la keenaya ay ku jirto markaasuu iska ilaalin jiray dadaalkiisa waxaa ka mid ahaa xagga cilmiga ah in shan sannadood aanu dhinaca dhulka dhigin ee uu ku jiraayey cibaado iyo cilmi taalacasho iyo alifaad buu ku jiri jiray markay hurdadu ka qaalib noqoto isaga oo fadhiya yuu kutubtiiyo hareerihiisa rasaysan intuu sida waxoogaa ugu jiqlaysto ayuu indhaha isku yar qaban jiray marka wuxuu ku jiri jiray cilmi qoraalka ayaa ugu fara badnaa kolkuu intuu aada cilmiga u baxdiyo oo aada u qoro habeenka aada ugu soo jeeda uu daalo yuu intuu qalinka dhigo yuu beyd shicir ah oo nin hore uu yidhi yuu qaadi jiray beydkaasuna waxa weeyaan inuu dhihi jiray lain kaana hada اdamcu yajri sabaabatan calaa gayri sucdaa fahuwa damcun mudayacu macnihiisuna waxaa weeyaan ninkaa shaacirkii siduu yidhi haddii illintantada isnin shaacirahu wuxuu ahaa naagti u jeclaa u ooyaya markaasu wuxuu yidhi illintan iga da-aysaa hadday iga da-ayso xiise iyo jacayl aan u qabo socdo waxaan ahayn waa ilin bilaash ah marka isaguna wuxuu igula jeedaa soo jeedkan kada iyo dadaalkan kada iyo daalkan kadi haddii aanu dar alla aanu ahayn waa dadaal bilaash noqday yacni marka macnihiisu waxaa naftiisu guubaabinayaayoo inuu juhuudantada uu bixinayo dar alla un inay tahay ayuu tusaalaynayaa waana sidaasayna ahayd in sha allahu subxaanahu wa tacaala dar alla ayuu camalkiisu u ahaa <clears throat> wuxuu ahaa nin xaqa ku dhiiran oo xukaamtii zamankiisaa joogtay ee daalimiinta ahee xaqa u caddayn jiray oo inaan ka leexleexan jirin ayuu ahaa fataawada uu bixinaya iyo warqadahu u qoraaye iyo hadday wax soo weydiisaan siduu ugu jawaabaya iyo ragga culammada ahee zamankiisaha ah qaarkood waxay ka cacabsadaan ayaanu isagu ka cacabsan jirin marka wuxuuna ahaa nin ahlu karaama ayuu ahaayoo karaamaadkiisana waxaa ka mid aha isaga oo yar ayuu habeen wuxuu yidhi baa la yidhi ay ramadaanna ay tahay wuxuu aabbihii iyo buu wuxuu ku yidhi miyaydaan arkaynin nuurkan kada gurigii buuxiyey markaas waxba ma arkaynin markaas habeenkii baa la fiiriyey oo taariikhdii inta ay ahayd oo markaas waxaa la ogaaday inay toddobiyo labaatankii ramadaan ahayd marka waxaa loo qaatay in habeenkaasu ay ahayd habeenkii leylatulqadriga ah oo calaamadiisii alla uu tusay wiilkaa yarka ah karaamaadkiisa kalena waxaa ka mid ah markuu faanuusku ka damo isagoo cilmiga akhrisanaya ama qoraya yaa qalinkiisa u ifi jiray baa layidhi ridwaan ullahi calayh marka arrintaas karaamaatulawliyaa la yidhaahaana waa arrin xaqa oo sugan oo caqaa'id ahlisunna waljamaaca ka mid ah dadka qaarkoodna si xun ay ugu isticmaalaan marka in la kala tamyiiziyo waxa sheegasho ah iyo wax xaqiiqo ah ayaa lagama maarmaana ah mooyaane mid la inkiri karo may ahaa ummaddan iyo ummadihii horeba dadka mu'miniinta ah waxyaale karaamaatulawliya lagu magacaabo oo ah <clears throat> alla wuxuu ku muujinaya inay yihiin dad alle subxaanahu wa tacaala u dhow oo alle uu jecel yahay oo waxay doonaan oo u samaynayo ayay lahaayeen oo mid la inkiri kara maa alimaamu الnawowi radia allahu canhu markay soo dhowaatay gaaridiisii soo dhowaatay baa alla ku ilhaamiyey in cumrigiisi uu gabaabsi yahay markaasu wuxuu ku dhaqaaqay in kutubihii caariyada uu u haystay ee ama dadka uu ka soo qaaday ama madaarista iyo uu ka soo qaaday inuu iska celiyo inuu dadkii asxaabtiisa ahaa macasalaameeyo inuu qubuurtii mashaayikdiisa iyo beledka ku dhadhoweyd uu soo ziyaarto sida nebiga aleyh الsalaatu wasalaam uu yeelay sanadkii ugu dambeeyey waa kii ummaddiisa wadacay inta nool iyo inta geeriyootayba marka nebigu ku daynaya aleyh salaatu wasalaam markaasna uu ku noqday beledkiisii uu ku dhashay ee nawo ahaa ayuu ku noqday halkaasuuna marka uu ku geeriyooday marka ahayd taariikhdu hijriga ahayd toddoba boqol hmm. ah. wuxuu geeriyooday markay taariikhda hijriga ahayd lix boqol toddobaatan iyo lix ayuu geeriyooday marka sidaas macnaheedu waxaa weeye cumri da'diisu waxay ahayd afartan iyo shan sannadood marka isagoo dhalinyaro ah oo xataa sinulkuhuula aan gaarin ayuu dhintay intaaj aada iyo aad u fara badan ayuu soo saaray oo kutubo badan oo anwaac ulcilmi kala gedisan ah una badan xadiid iyo fiqhi labadaa u badan yuu alifay alimaamu nawowi radia allahu canhu taasu marka waxaa weeye waa tarjamada qasiirada ah eealimaamu nawowi ku saabsan amaa xagga kitaabkan kada riyaadu saalixiin la yidhaaho maadada uu kitaabkanu ku saabsan yahay waxaa weeyaan adab iyo fadaa'il labadaasu ku saabsan yahay adabka yacni waxa weeyaan waxaa laga wadaa dhaqanka wanaagsan iyo anshaxa wanaagsan kaasaa laga wadaa marka adabkana marka la qaybinayo laba nooc baa loo qaybiyaayo adab islaamiya iyo adab caalamiya ayaa loo qaybay ka islaamiga waxaa weeyaan midka diinta mooyaane waxyaalaha kale ee mabaadi'da kale iyo falsafaadka iyo dhaqamada dadki iyo ayna keenin weeyaan ee diinta iyo sharciga uun laga qaatay sida zuhdiga iyo taqwada alle iyo waraca iyo muxuaha muraaqabat ullahi subxaanahu wa tacaala iyo waxyaalahaas oo kale weeyaan midka caalamigana waxaa weeye ama insaaniga ana waa dhaqanka wanaagsan ee dadka sida loola dhaqmo kaas weeyaan deeqsinimada iyo geesinimada iyo xishoodka iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah ee xataa dad aan muslimiin ahayn laga helo kaasaa la yidhaahaa marka mawduuca uu ku saabsan yahay mawduucaas weeyaan fadaa'ishana waxa weeyaan acmaasha ama amaakinta iyo awqaadda iyo ashqaasta fadaaisha ay leeyihiin kaas iyadana fadaa'il la yidhaha marka labadaas nooc oo mid waliba aada furuuc badan iyo abwaab badan uu u leeyahay yuu kitaabku ku saabsan yahay hmm. kitaabku <clears throat> wuxuu ka kooban yahay laba kun oo xadiid wax ku dhodhow ayuu ku saabsan yahay waxaan sidaa u leeyahay aanan u xadidaynina waxaa weeyaan nusakhdiisa tarqiimkooda ayaa kala gedisan oo sabkay ku kala gadisan yihiinna waxaa weeyaan ragga qaarkood markay axaadiidta ay lambarinayaan atraafta ayay kala tiriyaan oo xadiidkii dhowr faqra ka koobnaa ayay faqradiiba lambar gaara u sameeyaan qaarna halkii xadiidba isku wada tiriyaan marka sidaa daraaddeed bay marka raggii lambarinayay ayna isugu waafaqin cadad keliya ayna isugu waafaqin shucayb alarnauط iyo naasirالdiin alalbani iyo cabdilcaziiz riyaax iyo kayrkiiba ninba marka lamber buu u sameeyey hadda markuu ahaa midkan kada aan hadda gacantayda ku hayo ee hortayda yaalaayo kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo lix buu ka dhigayaa marka yani kolkaa waxaa weeyaan labadii kun waxaa ka dhiman afar xadiid keliya ayaa ka dhiman eh, waxaan ujeedaa afar xadiid iyo boqol ayaa ka dhiman kuwa kalena marka inaha qaar ka badiya qaar ka yareeyaba wa ay yihiin marka xadiidkan marka yani kun iyo sagaal boqol taqriiban meelayowga iyo waxoogaa ka yar ama waxoogaa ka badan oo xadiid weeyaan axaadiidtiisuna marka waxay u badan tahay axaadiid kaamil ah oo dhaadheer ayay u badan tahay adraafta way ku yar tahay wuxuu u badan yahay axaadiid dhaadheer yuu u badan yahay ehm, sida aan ku wadi doono marka waxaa weeyaan in sha allah axaadiidaas dhammaanteed in sha allah waa takhriijin doonaa takhriijkanna waxaan ka wadnaa yani inta uu alimaamu nawowi radia allahu canhu uu sheegay inaan wax badan ku dari doono oo masaadirta kale aanu sheegay oon sii badbadin doonno ma aha inaan wax ku darra waa iska suurowda lakin in allah xadiid walbaba darajadiisa saxiixnimo iyo xasannimo iyo daciifnimo waa sheegi doonaa qaar marka siduu nawowi u sheegay aan ku waafaqi doonno iyo qaar aan ku khilaafi doonnaba waa yeelan doonaan axaadiidta marka waxaa ku jira qaar mukarar ah qaar mukarara baa ku jira oo ku fara badan xadiidka mukararka ah meesha ugu horaysa ee uu ku soo arooro halkaasaan insha allah ku sharxi doonnaa waxaanan ishaari doonnaa meelaha kale uu kusoo noqnoqon doono marka sharax kaamil halkaan baan ka bixin doonnaa goorta dambena waa meeshaasaan ku xawaalin doonnaa marka waxaan dhihi doonnaa haddii alla yidhaaho xadiidkaasu baabkaas iyo baabkaas iyo lambarkaas iyobuu noogu soo hormaray halkaasaanan ku sharaxnay laakiin hadda wuxuu u soo celiyayu waa mas'alada iyada saasaan insha allah aan dhihi doonnaa axaadiidta markuu u nisbeeyo muslim iyo bukhaari ama labadooda ama midkood marka iyada uma baahna in la yidhaaho waa saxiix iyo waa daciif iyo wax sidaas in la yidhaaho lianna waxaa la ogyahay labada kitaab ee muslim iyo bukhaari la yidhaaho inay ummadda muslimiinta oo dhani ay qaadatay oo wax alla waxa ku jira oo dhanoba inay saxiix yihiin ayaa la ogyahay marka iyada marka faahfaahin kale oo xagga takriijka uma sii baahna laakiin kutubaha kale kii uu u nisbeeyo ayaan insha allah marka darajadiisa aan sheegi doonaa oo intuu isagu sheegay keliya inaan ku dayn doonin kitaabkan wuxuu ka mid yahay kutubaha lagu magacaabo kutub اlintiqaa kutub alintiqaa iyo kutub alriwaaya labadaasaa kala jirta axaadiidta marka la alifaayo kutub ariwaaya waxaa weeyaan ninka mu'alifkii sanadkiisa ayuu xadiidka ku warinayaayo hebel baan ka maqlay hebel baan ka maqlay hebel buu ka maqlay siduu sidaa u wado ayuu rasuulka ku geynaya calayhi الsalaaةu wasalaam kutub اlintiqaana marka waxaa weeyaan wuxuu u nisbeynayaa xadiid walbaba kitaabkii uu ka soo qaatay bukhaari muslim abu daawuud sidaasuu marka dhihi doonaa marka kutubaha hore ee hortii la alifay ayuu ka soo xushay kutubahaasuu kasoo xushay marka kutubaha noocaas oo kalea baa waxaa lagu magacaabaa kutub اlintiqaa in sha allah marka sidaas dariiqadaas ayaanu ku wadi doonnaa wixii axkaamta ku saabsanna markaan ka hadlayno axkaamta daahirada ahee qariibada ah ee naska xadiidku laga qaadan karayo keliya aan ku gaabsanaynaa marka aaraa'u lculamaa iyo masaladan tadamarsi faahfaahinteeda iyo kuma dheeraan doono in sha allahu tacaala habkaasaan ku socon doonnaa wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin haddana marka waxaan bilaabaynaa kitaabka naskiisi kitaabka alimaamu الnawowi radia allahu canhu wuxuu u yeelay muqadimo dheer oo laba bog iyo waxoogaa ah ayuu u yeelay muqadimadaasna marka saba wuxuu kaga hadlayaa sababkii ku kallifay inuu kitaabkan kada alifo iyo dariiqada uu ku socon doono uu raaci doono sidaasuu markaa yuu ku caddaynaya wuxuuna leeyahay raximah اllahu taعaalى bismi اllahi الرaحmaan الraحiim alxamdu lilahi اlwaaxid اlqahaar alcaziiz اlغafaar mukawir اleyl calى الnahaar yani mukawir اleyl calى الnahaar yani marka waxaa weeyaan mukawir bimacnaa ka ayaa laga keenay ka macnaheedu waa adaara marka mudiiri leyli cala nahaar bay noqonaysaa waxay yidhaahaan kawara alcimaamata calaa ra'sii markay yidhaahaan yacni lafaha weeyaan allah isku duuduuba habeenkii iyo maalintii weeyaan marka wuxuuna ka soo qaatay aayadda qur'aanka ah yukawiru lleyla cala annahaari wa yukawiru annahaara cala alleyl marka waa isku wareejiyaayo midba midda kale ayay ka daba timaadaa weeyaan tadkiratan liuli lquluubi waalabsaar waanin iyo xusuusin uu xusuusinaya buuna alla sidaa u yeelay dadka qalbiyaalka iyo aragtidaba leh yani dadka caqliga wanaagsan leh inay ku tusaale qaataan yuu alla subxaanahu wa tacaalaa habeen iyo maalin isula cirbiya oo habeenkiina maalin uga dambaysaa maalintiina habeen uga dambeeyaa wa tabsiratan lidawi lalbaabi walictibaar iyo wax tusin alle uu tusinayo dadka lubiga leh albaab waa jamcu lubbin lubbiguna waa caqliga walictibaar ictibaarna waa waana qaadashada aladii ayqada min khalqihi man istafaahu fazahadahu fi hadihi اddaar allihii u toosiye u baraarujiyey khalqigiisa intuu ka doortay baraarujiyey ee adduunyada ka zaahidiyey daartantada yani aan joognin adduunyada ka zaahidiyey zuhdiga waxa la yidhaahana waa jacayl la-aanta weeyaanoo waa imaan doona raqba iyo zuhdi baa kala jira marka qofkaasu raaqib weeye waxa waa jecel yahay weeyaan waa zaahid marka la yidhaahana waxaa ma jeclo weeyaan yani adduunyada kuwa aan ka dhigay buu leeyahy wa bimuraaqabatihi wa idaamati alafkaar ee ku hawliyey alla muraaqabayntiisa ay alla qalbiga ku hayaan iyo fakerka oo ay daa'imaan wa mulaasamati اliticaadi wاlidikaar iyo waana waana qaadasho iyo wa xusuusa ay iyo wacdi qaadasho ay laazimaan wa wafaqahum lida'bi fii طaacatihi ee waafajiyey inay laazimaan oo ay daa'imaan طaacadiisa waالta'ahubi lidaari اlqaraar iyo diyaargaroow ay u diyaargaroobaan daartii lagu nagaanayo waa midda aakhire wاlxadari mima yusqiطuhu wa yuujibu اlbawaar iyo digtooni ay ka digtoonaan ka digtoonaadaan wixii alle ka caraysiinaya ee halaag waajibinaya halaag keenaya wاlmuxaafadati calىa dalik maca tagaayuri اlaxwaali wاladwaar iyo arrintaasoo ay ilaaliyaan arrintaa iyadaas oo sheegay oo ilaaliyaan isbebeddelka ay xaalaadka iyo maraaxisha isbedelayso alaxwaal waa jamcu xaal atwaarna waa jamcu tawr tawrkuna waa marxalada marka marxalo kale kastoo ay ku jiraanba arrintaas aan ka foqay ninkaasoo أxmadhu أblغa xamdi وأskaahu وأshmalhu أnmaah alla waan ku mahadinayaa xamdika ugu xeel dheer ee ugu طaahirsan وأshmalahu ka ugu caansan وأnmaahu ee ugu midho badan وأشhهd أn laa إlaaha ilا الlah الbr الكariim الرa'uuf الرaحيim waxaanan qiraya oo mara ka ahay inaanu jirin kulla caabudaa isaga mooyaane allaha baariga ah muxsinka ah waxtarka badan ee dhaqaalaha badan alkariim ee deeqda badan ara-uuf araxiim ee naxariista badan ee aada u sii naxariista wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh waxaanan qirayaa muxamed sala allahu alayh waali w iyo addoonkiisii iyo rasuulkiisii wa xabiibuhu wa khaliiluhu xabiibkiisii iyo widaygiisii inuu yahay maxabba iyo khulla labadaas isku darsaday nebigu sala allahu alayhi waali wasalam siduu xadiidkiisaba uu ku sheegay ibraahim wuxuu ahaa khaliilullah buu ahay allah qur-aanka ku sheegay rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam khaliil iyo xabiib buu labadaba ahaa alhaadi ilaa siraatin mustaqiim ee ku toosinaya ku hanuuninaya jidka toosan oo alla uu yidhi wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim waddaaci ilaa diinin qawiim ee dadka ugu yeedhayay diin hagaagsan oo toosan <clears throat> salawaatu اllahi wasalaamuhu عalayh wعalى saa'ir الnabiyiin yani jamiic الnabiyiin ama baqiyat الnabiyiin ambiyada inta soo hadhay oo dhanna ha ahaato ama dhammaantood dushooda ahaato wa aali kullin mid walbaba qaraabadiisii wa saa'iri الصaalixiin iyo dhammaan dadka alle ee wan wanaagsan khalqiga alle ee wan wanaagsanba malaa'ig iyo jin iyo insi waxay noqdaanba amaa bacdu intaa dabadeed faqad intaasu marka alla ammaan bay ahayd oo khudbada caadiga ah ay ku bilowdaan hadalka lagu bilowda weeyaan intaa dabadeed marka waxa weeyaan qaradkii iyo wuxuu ka hadli doonaa asbaabtii ku kaliftay waxaasuu ka hadli doonaa faqad qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wamaa khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun ma uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun jinniga iyo insiga toona ma aanan u abuurin inay icaabudaan mooyaane wax kale kamana rabo inay iyagu i-arsaaqaan kama rabo inay iquudiyaanna oo wax siiyaanna kama rabo in allah huwa arazaaqu dulquwati lmatin marka kusii xigta allah isagaa wax quudiyo oo wax arsaaqa marka isagu khalqigiisa markuu abuuray baahi uu u qabo inay cunto siiyaan inay cabitaan siiyaan inay waxu taraan uu ka rabo ma aanu ahayn marka wuxuu u abuuray waxa weeyaan inay caabudaan buu u abuuray wahaadaa tasriixun biannahum khuliquu lilcibaada aayaddaasuna waxay caddaynaysaa in loo abuuray khalqiga cibaadada alleh wa xaqa calayhim اlictinaa'u bima khuliquu lahu wuu ku waajibay inay u dadaalaan oo daryeelaan wixii dartii loo abuuray oo cibaadada alle ah waاlicraad can xuduudi اdunyaa bizahaada iyo ka jeedsi ay ka jeedsadaan nafciga adduunyo zaahidid ay ka zaahidaan oo qalbigooda ayna raacinin ay kaga jeedsadaan fa innahaa daaru nafaad waa daar dhammaanaysa weeyaan laa maxalu ikhlaad meel laysku waariya ma aha wa markabu cubuur waa markab lagu gudbo bad iyo webi iyo waxa lagu gudbo yani adduunyada lagu gudbo weeyaan oo aakhiro loo gudbo ilaa manzili xubuur xubuurkuna faraxa weeyaan guri farxad leh oo jannada ah loogu gudbo weeye wa mashracun fi saamin ilaa mawطini dawaam waa furdadii laga tegayey iyada lagu dhoofayey ee beledkii lagu daa'imaye lagu nagaanaye loogaga gudbaayey <clears throat> falihaada kaana alayqaadu min ahliha hum اlcubbaad sidaa daraaddeed bay waxa u noqdeen kuwa baraarugsanee ahalkeedii ihii ee waxgaradka ihii kuwa cibaadada alla badiya cibaadada alla u go-ay wa acqalu nnaasi fiiha faاkhtalطa bihi inamaa mahalu اlxayaaةi اdunyaa noloshan adduunyaad xaaladeedu waxay la mid tahay kamaa in anzalnaahu min الsamaaء sidii biyo aan cirka ka soo dejinnay roob soo da-ay oo dhulka ku soo da-ay faاkhtalata bihi wuu isku dhex darsamo isku dhex baxay roobkaas sababtiisa nabaatu lard dhulka nabaadkii ka soo baxayey nabaad fara badanuu ka soo baxay nabaadkaasoo isugu jira mima yaakulu nnaasu walancaam waxay dadku cunaan iyo waxay xooluhu cunaan xataa idaa akhadat alardu markii dhulku ay qaadatay suqrufahaa ziinadeedii iyo quruxdeedii markay qaadatay ubaxyaalkii iyo midhihii iyo caleentii iyo khudradii iyo biyihii iyo waxaas ay bilacdeedii ku qaadatay wazayanad ay isziinaysay ee isqurxisay wadanna ahluhaa dadkeediina ay u maleeyeen annahum qaadiruuna calayha mutamakinuuna minha inay awood u leeyihiin ay ku intifaacayaan ataaha uu u yimid amruha amruna arrinkayagu uu u yimid xunkayagu uu ku dhacay yani halaaga ugu dhacay leylan habeen aw nahaaran ama maalin fajacalnaaha aan ka dhignay xasiidan sidii beer la shafay oo kale aan ka dhignay kaan lam tagna bilcamsi sidii iyada oo shalay aan jooginoo meesha ku olin oo kale sidaas oo kale aan ka dhigin bay la mid tahay yani sida ay durba u dhammaanaysa iyada oo eh, ay waqtigeedu u gaaban yahay saasay ka dhigan tahay kadalika sidaas oo kale sidaan aayaddantada aan xaalka adduunya ugu caddaynay baan nufasilu laayaati aayadahana u cadcaddaynayna oo kala bixbin u kala bixbixinaynaa liqowmin yatafakkaruun dadka fakiraaya wal-aayaatu fii hada almacnaa kahiira aayadaha arrintaa ku saabsan ee adduunyada xumaanteeda iyo cumri gaabnideeda iyo waxyaalaha ka hadlayaayo way fara badan yihiin aayaduhu marka kolkay sidaas adduunyo ay xaalkeeda u sheegayaanna marka yacni u xumaynayaanna ma aha adduunyada in laga cararo oo aan laga shaqaysan oo lagu intifaacin maaha waa nicmo alle subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey allena nicmooyinkiisa wuxuu jecel yahay in lagu intifaaco sida axaadiid kitaabkan ku jirtaba ku imaan doonta laakiin waxa weeye aan iyada la raacin oo cibaadadii iyo waxay iyada qofka daraaddii loo abuuray inuu u caanaysta mooyaane inaan iyada u gu'in oo iyada aanu isku ilaawin ayaa laga wadaa marka kolka aakhira iyo nicmada cibaadada lagu gaadhayo loo fiiriyo ayay qiimo daran tahay haddiise loogu isticmaalo cibaadada alla oo loo kaashado way qiimo badan tahay waa fiican tahay waa nicmo alla walaqad axsana alqaa'il wuu si wanaagsan buu sameeyey ninkii hadalkan soo socdaa yidhi ina lilaahi cibaadan futanaa طلقوا الدنيا وخافوا اlfitana نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح alacmaali fiihaa sufunaa ninka hadalkaa yidhihi si wanaagsan buu yuu sameeyey buu leeyahay ninka hadalkan yidhina waxaa lagu sheegay inuu yahay alimaamu shaafiعي radia allahu canhu diiwaan yar oo ashcaarta alimaam shaafiعي ridwan ullahi aleyh loo nisbeeyaayu lagu ururiyo nin cabdilcaziz sidi lahli la dhihi jiray oo misri aha mucaasir aha uu sameeyey ayuu ku sheegay inuu abyaadantada uu leeyahay alimaamu shaafiعي ridwan ullahi aleyh ina lilaahi alla waxaa u sugnaada uu leeyahay cibaadan addoommo uu leeyahay futana oo cuqala ah waxgarad ah طallaqu dunyaa adduunyo furay wakhaafu lfitana fitnooyinkeedana ka cabsada iska ilaaliyey raggaasna waxaa ka mid ah cali bn abi طaalib radi allahu anhu waxaa laga sheegay inuu dhihi jiray yaa dunya gurii hayrii faqad طallaqtuki halaaثa qof kale dag an idegi maysid anugu waa ku furay saasuu dhihi jiray al ridwan ullahi calayh nadaruu fiiha way fiiriyeen oo way ka fakireen falamaa calimuu markay ogaadeen annahaa iyadu laysad inayna ahayn watanan lixayi qof nool inayna meel degma ayna u ahayn ee meel musaafir oo laga guurayo uu yahay sida haddii soo socon soo socdaba ku imaan doona rasuulka alayh salatu wasalam inuu dhihi doono anugu waxaan adduunyada waxaan ku ahay sidii nin musaafira oo maalin geed hoos hadhsaday galabtiina ka carraabay kolkay ogaadeen xaalkeedu inuu sidaa yahay ijacaluuhaa ka dhigeen lujatan mawjad bay ka dhigeen mawjad bay ku shabaheen waittakhaduu waxayna ka dhigteen saalixa alacmaal camallada wan wanaagsanna sufunan fiiha addunya ay ku gudbaan ayay ka dhigteen faidaa kaana xaaluhaa maa wasaftuhu mar hadduu xaalkeedu sidaa aan soo tilmaamay uu yahay wa xaalunaa wamaa khuliqnaa lahu maa qadamtuhu innaga bani aadamkaa xaalkeenna iyo wixii laynoo abuurayna kii aan soo horumariyey uu yahay faxaqu cala almukallafi an yadhaba binafsihi madhab alakhyaar waxaa waajib ku ah qofka mukallafkiihi inuu naftiisa mariyo jidkii dadka wanaagsan oo ay mareen akhyaartee sharafta lahu yasluka maslaka ulinnuha walabsaar uu xulo oo uu qaado jidka ay xuleen ay qaadeen dadka caqliga iyo aragtida fiican lehe wayata'ahaba limaa ashartu ilayhi uu u diyaar garoobo wixii aan soo tilmaamay oo akhri iyo nicmadeedii ah wayahtama bimaa nabbahtu calayhi uu u murgo oo isku murjiyo wixii aan ku soo baraarujiyey wa aswabu طariiqin lahu fii dalika jidka ugu sawaabsan arrintaasi uu qaadayaana wa arshadu maa yaslukuhu min almasaalik jidadka uu qaadi karo jidka ugu toosan ee ugu hanuunsanina alta'adubu bimaa saxa can nabiyina sayidi alawaliina waalaakhiriin inuu ku adabsamo oo yacni uu ku dhaqmo waxa ka sugnaaday nebigeenna sala allahu alayh wasalam ahaa sayid alawaliina waalaakhiriin ahaa xadiidkiisa iyo dhaqankiisa iyo shamaaishiisa iyo inuu kuwaas qaato oo ku dhaqmo yaajid uu qaado ninkii aakhire rabaana ugu fiican wa akrami asaabiqiina wallaaxiqiin ka ugu karaamo badan dadkii intii horraysayey inta imaan doontaba salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhi wacalaa saa'iri الnabiyiin waqad qaala allahu tacaala allana wuxuu yidhi tacaawanuu cala albiri waالtaqwa isu kaashada khayrka iyo alla kacaabsiga isu kaashadu alla yidhi marka waa marxalo kale oo marka isaguna waxa weeye waa faqro kale weeyaano markuu adduunyada iyo ka soo warramay iyo aakhire iyo ka soo warramay ayuu haddaba leeyahay marka kitaab noocaasa inaan dejiyo waxaa anigana igu xambaaray aayadan tadaan ku camalfalaya allahna faray inaan khayrka isu kaashanno marka dadka raba jidkaas inay qaadaan baan u sahlayaayo kitaab ay ku ka dhigtaan maxaa ahay isagaa xadiida ay ka qaataan usoo ururiya baan u dejinaya weeyaani waqad saxa can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam anahu qaal rasuulkana waxaa ka asaxdo ka sugnaatay inuu yidhi wallahu fii cawni اlcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiihi alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ku jiraa addoonkiisa caawintiisuu ku jiraa in alla intuu addoonku walaalka caawinayaba marka qofkii walaalihi caawinaya isagana alla caawinaya marka anigana marka waxa weeyaan buu le walaalahay baan caawinaya nebiga alay sl ina caawina inoogu yeedhay sidoo allaba inoogu yeedhay xadiidkana waa xadiis saxiix oo muslim ayaa wariyey wa annahu qaala inuu yidhinoo waa ka sugnaatay man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilihi qofkii khayr tusiya dadka wuxuu la mid yahay qofka sameeyey oo kale ayuu la yahay ee khayrkaa qofkii ku dhaqma kii tusiyey baa ajrigiisoo kale isaguna uu leeyahay xadiidkaasuna isaguna waa saxiix oo isna muslim ayaa wariyey can abi mascuudin alansaari albadri radia allahu canhu wa qaala inuu yidhina waa ka sugnaatay man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajr midlu ujuuri man tabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a qofkii ugu yeedha dadka hanuun ugu yeedha wuxuu leeyahay ajri ka leeyahay inta ku raacday ee khayrkaa ku raacday ee ku dhaqantay ajrigooda oo kaluu leeyahay taasuna iyaga ajriyaalkoodii waxba kama yaraanayso oo ma aha in loo qaybinayo eh iyagana qof walbaba ajrigiisoo kaamilaa la siin kii sabab ugu ahaa ee tusiyeyna intii iyaga la siiyey oo dhan in iskula eg baa la siinayaa xadiidkaasuna isaguna waa saxiixu isna muslim ayaa wariyey min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu wa annahu qaala licaliyin radia allahu canhu waxaana ka asaxday nebiga sala alla alay slm inuu cali bni abi aalib radia allahu canhu uu ku yidhi fawladii fawallaahi laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumuri nacam allaan ku dhaartaye inuu alla kugu hanuuniyo sababtaada uu ku hanuuniyo hal nin oo keliya hal nin oo lunsanaa oo ama gaal ahaa ama faasiq ahaa oo jidka sababtaada alla ugu soo leexiyo alla ku hanuuniyo yaa khayrun laka kaaga fiican min xumuri nacam geel gudguduudan <clears throat> yani geel gudguduudan inaad yeelato ood qani noqoto waxaa kaaga fiican hal qof oo kaliya sababtaada ku hanuuniyo ama geel waa wanaagsan oo aad sadaqaysato waxaa kaaga fiican hal qof oo lunsanaa oo jidka alle aad kusoo soo rido xadiidkaasna isaguna waxa weeyaan waa xadiid saxiixa oo isaguna imaan doona oo uu wariyey eh, muxuaha sahl ibni sacdi radia allahu canhu qisuuna leeyahay oo imaan doonta in shaa allah marka aayadihii iyo axaadiidtiiba marka in la iskaashado oo khayrka la isu kaashaday sidaa noogu sheegayaan waxayna axaadiidtu kusii dartay qofka walaalihii caawiyaayo wanaagga iyo khayrka uu leeyahay iyo qofka khayr tusiyaa khayrku isna leeyahay fara'aytu markaasaan waxaan arko ila noqotay an ajmaca inaan ururiyo oan alifo mukhtasaran kitaab gaaban oo min alaxaadiidi saxiixa axaadiidta saxiixada ah mushtamilan calaa maa yakunu طariiqan lisaaxibihi ila alaakhira oo ururiya oo kulansada wax qofkii kitaabkan kada akhrista u noqonaya jidkii uu aakhire uu mari lahaa wa muxasilan liaadaabihi albaaطinati waالظaahira oo u xasiliya oo u kooba aadaabta baaطinada taqarsoon ee ta qalbiga ku saabsan ah iyo midda muuqata ee camalka ta ku saabsan aba jaamican liلtargiibi wالtarhiib targiib waxaa la yidhaha wax la isjeclaysiiyo o laisku guubaabiyo tarhiibna waxaa la yidhaha wax la isnecbaysiiyo oo la iska nahiyaa la yidhaahaa labadaba marka khayrkiina ku gubaabinaya sharkiina ka nahiyinaya oo ka ka eryaaya wa saa'iri anwaaci aadaabi الsaalikiin iyo dadka saalikiinta yani kuwa caamiliinta baa laga waday dariiqu alaakhira ku socda dadka jidhayaha ah ee jidkii aakhirahaya aadaabtoodii oo dhan wada ururiyey oo ah min axaadiidi zuhd wa riyaadaati الnafs nafta tabibariddeeda ah wa tahdiibi alakhlaaq iyo akhlaaqda saafigaraynteeda akhlaaqda la wanaajiye ah wa tahaaraati alquluubi wa cilaajiha iyo qalbiyaasha daahirintooda iyo daweyntooda wa siyaanati aljawaarix xubnaha ilaalintooda wa isaalati ciwijaajiha qalloocooda xubnaha qalloocadka ay qalloocdaan oo laga biyo laga zuuliyo o la toosiyo wagayri dalika min maqaasidi alcaarifiin iyo intaa waxaan ahaynoo dadka alla yaqaanaayo waxyaalaha ay u qasdaan ay sameeyaan ah waaltazimu fiihi ariiqadiisu marka uu ku socon doono halkana ku cadaynaya marka wuxuu leeyahay waaltazimu fiihi waxaanan islaaziminayaa oan ku soconayaa anlaa adkura ilaa xadiidan صaxiixa min alwaadixaat inaanan ku sheegin ilaa xadiid saxiixa oo ah xadiidta waadixada ee macnaheeduna daahirka uu yahay ee qumud aanu ku jirin ah mooyaane xadiidkaa inaanan ku sheegin taasaan islaaziminaya marka shardigaas ayuu alimaamu nawowi radia allahu canhu uu goostay shardigaasu ma u nabadgalay oo xadiidtiisu oo dhan wada saxiix ma tahay mise ma aha saxiix kolka la yidhaaho laba macnuu leeyahayo macno waa macnaha caamka oo macnihii luqawiga u dhow macnaha luqawiga saxiixa wixii fayow baa la yidhaahaa oo caliil ayaa didkiisa ama mariiqda didkiisa ah ayib marka macnaha caamkiina waxaa weeyaan xadiidka fayow ee daciifka aan ahayn oo marka kolkaas saxiix iyo xasan labadaasba ay soo gelayaan hadduu sidaa ula jeedo xadiidsa badankeedu noocaa way tahay oo xadiidkiisu saxiix iyo xasan ayay u badan tahay waxaan saa usii badnayn oo daciifihina waa uu ku jiraa haddiise uu ula jeedo macnihi khaaska ahoo kan cagsiga u muqaabilka u ah saxiixi xasan iyo daciif labadaas oo saxiixa istilaaxiga uu ka wado arrintaasu marka maya weeyaan xadiid fara badan oo xasanihina waa ku jirtaa waxoogaa koox ahoo daciifiina marka waa ku jirtaa marka sidaa macnaheedu waxa imaamu nawowi radi allahu canhu shardiganu boqol kiiba boqol uma nabadgelin oo markaa xadiiu daciifa baa kitaabkiisa ka soo gashay axaadiista daciifada ana sababkay ugu soo gashay waxaa lagu sheegaa laba sababood midkoodu mid waxaa weeyaan inuu ka aamusidda abu daawuud wuu iska raacay leanna abu daawuud baa muqadimadiisa ayuu wuxuu ku sheegay iyo warqaddii ahlu maka uu usoo qoray markuu kitaabkiisa sunan abi daawuud la yidhaah u alifay iyo wuxuu ku sheegay xadiidka uu ka aamusaay inuu saalix yahay xadiidka hadduu daciif yahay dacfigiisa waan caddaynayaa buu kiisa aan ka aamusaayo saalix weeyaan yani mid waa la qaadan karo weeyaanoo la xujaysan karo marka abu daawuud wuxu uu ka aamusay saxiix iyo xasan iyo sidaas inuu ka dhigo oo haalib ahaan xasan uu ka dhigo taasu marka waxay ku riday khaطacaasay ku riday midda kalena waxa weeyaan tasxiixa ama taxsiinka tirmidi tirmidi oo isagana mutasaahil lagu tiriyo yaa axaadiidtiisa marka axaadiistu saxiixiyo ama xasan ka dhigo yuu isaguna iskaga raaca isagoon baadhin haddiise isagu uu baari lahaa wuu ogaan lahaa cillada ku jirta lianna aad iyo aad bu macrifo taam ah xadiidta uu ugu lahaa alimaamu nawowi radia allahu canhu siduu alxaafid ibn xajar uu ugaga marag mudaafan ilى alkutub الصaxiixati اlmashhuuraat isagoo loo nisbeeyey axaadiidtaana kutubaha saxiixada ahee caanka ah muslimiinta dhexdooda mutadaawilada ku ah wa usadiru اlabwaaba min alqur'aani اlcaziiz biaayaatin kariimaat waxaan ku bilaabayaa baab walbaba aayado qur'aana oo kitaabka casiiska qur'aanka kamida baan ku bilaabi doonaa wa uwashixu ma yaxtaaجu ilىa ضabطi أw sharxi macnى khafiy bnafa'isa min التanbiihaat uwashixu yani uzayin wishaax waxaa jira wax ay naagihii carabta ee hore ee boqorada iyo marada iyo madaxda iyo maalqabeenkii kuway qabaan waxay xidhan jireenoo wishaax la dhihi jiray ayaa jira marka uwashuxa marka yani wuxuu ka wadaa qilaadat way dhihi jireen marka waxa uu ka wadaa uwashux yani uzayin waxaan ku qurqurxin doonaa wixii u baahan shaqal u baahan ama macnaa qarsoon caddayntiisa u baahanna inaan wax ku baraarujiyo waxyaalo wan wanaagsan oo xagga shaqalka ku saabsan ama xagga macnaha caddayntiisa ku saabsan taana waa laazimi doonaa waana uu oofiyey radia allahu canhu waidaa qultum fii aakhiri xadiiثin marka isilaaxiisa yuu wax yar ka sheegayaa isilaaxiisa oo dhan ma wada sheegayo marka muuna lahayn isilaax isaga u gaara ma aanu lahayn oo sidii raggii ka dambeeyey ee ay ibnuljazari iyo dahabi iyo suyuuطi iyo ibn xajar iyo isilaaxaad sidaas iyo rumuuz ay lahaayeen baa jira marka isagu rumuuz ma lahayn maanu rumuuz ma aanu samaysanin marka wuxuu leeyahy markaan idhaaho fii aakhiri xadiiثin muttafaqu calayhi xadiidkana waa muttafaq calayhi markaan dhaho kama wado muxuu ahaaye kutubaha oo dhan baa lagu wada wariyey kama wadee famacnaahu rawaahu الbukhaariyu wa muslim saasaan ka wadaa xadiidka muttafaq calayhi kaas la yidhaah wa arjuu in tama hada alkitaab waxaan rajaynayaa hadduu kitaabkanu dhammaado an yakuuna saa'iqan lilmuctani bihi ila alkhayraat inuu noqdo ku uu u kaxeeyo u hogaamiya qofka isaga daryeele ee ku dadaale ee akhrista khayraadka ku horseeda inuu ahaado marka saa macnaheedu waxa weeyaan muqadimada wuxuu qoray intaanu kitaabka qorin leanna mu'alifiintu laba dariiqaba way lahaan jireenoo mid waxaa u weeya inuu horta kitaabka ay alifaan markay kitaabka alifaan dabadeed ay muqadimada qoraan midna waxaa weya muqadimada horreysiya marka muqadimada inuu horreysiyo way weli wuxuu leeyahay hadduu dhammaado buu leeyahy xaa'izan xaajizan lahu can anwaaci alqabaa'ixi waalmuhlikaat inuu noqdo ku kateedayo yani ka celinaya ka hor joogsanaya waxyaalaha xunxun anwaacdooda iyo waxyaalaha lagu halaagsamo oo dhan وأna saaئل أخا انتفca بشhayءi minه أn ydcuوa lii wliwaalidaya ومashaaئkhi وasaaئir أحbaabina والمسلimiina أجمaعيin waxaan weydiisanayaa buu leeyahay qof walaalah yani walaalkay oo muslim ahoo kitaabkankada wax kaga intifaacay inuu ii duceeyo labadaydii waalidna u duceeyo mashaaikhdaydina u duceeyo dadka aan isjecel lahay oo dhan u duceeyo muslimiinta oo dhanna uu duceeyo wa calى اllahi اlkariimi ictimaadii wa ilayhi tafwiidii waاstinaadii allaha deeqda badan ayay ahaatay cuskashadaydu allah ku kalsoonaha cuskanaya oo tawakulaya wa ilayhi tafriidi tala udayntayduna xaggiisa wa isagan talada udaysanaya waاstinaadii iyo ku tiirsigayguba wa xasbiya allahu wa nicma alwakiil allaa igu filan kun laysku halleeyana isagaa ugu fiican walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcaziizi alxakiim ma jirto xeelad iyo awood alle oo xaggiisa mooyaane ma jirto alcaziiz alxakiim waxaa mashhuura oo dadku ay yaqaanaan jumladan xawqalada la yidhaaho in alcaliy alcadiim lagu khatimo arrintaana alimaamu nawwi radi allahu canhu kitaabkiisa kale ee aladkaar la yidhaah buu kaga hadlay oo inay riwaayaduhu badankoodu siday ku soo arooreen ay tahay alcaziiz alxakiim laa xawla walaa quwata illa billahi alcaziiz alxakiim marka sidaas u doortay lafdigaas aan dadka agtiisaba mashhuurka aan ku ahayn cibaarada xadiidka yuu dooranaya marka alimaamu nawowi radia allahu canhu wuxuu dardaarmaya oo dadka ka codsanaya in loo duceeyo <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم bاب الإخلاص وإحضاar النية في جميع الأعماal والأقوال والأحوال الباriزة والخفية waa baabkii ugu horeeyey marka waxaana ku saabsan yahay alإkhlaaص ehm, khaalis yeelid yani camalku alla loo khaalis yeelo iyo niyada oo la diyaariyo oo niyo loo lahaado wax alla wixii camal ah ee la samaynayo iyo wixii qowlahee lagu hadlaayo iyo waxyaalaha axwaasha ahee ama mid muuqda ama mid qarsoona yacni wax walbaba in niyo iyo ikhlaas loola hadana caadi laysaga samaynin dadku waxay isaga badan yihiin waxayna iska galaan iska sameeyaan iyagoon qalbigoodii la tashaninoo qalbigoodii dib uu noqonino maxaad waxaankaad u samaynaysaa kugu kalifaya ba aan isdhihin marka saasuu baabkaasuu ku bilowday qaala allahu tacaalaa wmaa umiruu ilaa liyacbudu اllaha mkhlisiina lahu اddiin wayuqiimu الصalaata wayuutu zakaata wadalika diin اlqayima wamaa umiruu lama farin dadka ilaa liyacbudu اllaha alle inay caabudaan mooyaane wax kale lama farin mkhlisiina lahu iyagoo u khaalis yeelaya addiina yani alcibaada cibaadada iyagoo isaga un u khaalis yeelaya wax kale aan caabudaynin xunafaa'a oo ah ah kuwa leexday oo xag alla u leexday oo diinaha kale oo dhan ka baydhay iyo waxyaalaha la caabudoo kaleoo dhanba ka baydhay wayuqiimu asalaa salaadana ay toosiyaan oo salaad hagaagsan ay la yimaadaan wayuutu zakaa zakadana ay bixiyaan kaas unbaa la faray wax kaloo la faray ma jiro wadaalika midkaasaana diinu lqayima diintii toosnayd ah milladii toosnayd diinteeda kaasaa in alla keliya la caabudo oo waxyaalaha kale oo dhan iyo diinaha kale oo dhan laga baydho oo salaad hagaagsan lala yimaado zakadana la bixiyo diintii toosnayd wataa wa qaala tacaala lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaauha walakin yanaalahu taqwa minkum kolkuu hadyiga kasoo hadlaayey alla uu yidhi walbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illahi lakum fiiha khayr yuu wuxuu leeyahay lan yanaala allaha alla ma gaadhayo luxuumuhaa hilbaheedu walaa dima'uhaa dhiiggeeduna ma gaadhayaan allaa dhiig hilibkeedana ma cunaayo dhiiggeedana ma cabbaayo waxba kama gaadhayo wax nafciihi walaakin yanaaluhu waxaase gaadhaya attaqwaa minkum alla ka cabsiga xaggiinna ah ee idinka keena inaad xoolihiinnii alla qala markuu idin yidhi oo xaramkayga ku qala inaad ajiibtaan oo xoolihiinna aad jeclaydeen aad qashaan taqwada idinka keentay amarka alle eed fuliseen ah taasuu alla rabaayo taas alla gaadhayso alla agtiisa idinku anfacaysa wa qaala tacaalaa qul in tukfuu maa fii suduurikum aw tubduuhu yaclamhu allah waxaad ku dhahdaa haddaad qarisaan waxa laabtiinna ku jira iyo haddaad muujisaanba alla waa ogaanaya alla wax ka qarsooni ma jiro marka niyo xun qofka ila iyo niyo wanaagsan qofka ilaaba alla waa ogya wa can xadiidka ugu horreeya marka وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العdوي رضي الله عنه waa بن خطاب رضي اه عنه صxaabiga xadيidka wariyey abtirkiisii weeyaan iyo kunyadiisii iyo lqbkiisii marka qabiiladiisa بن عadiي baa la dhihi jiray عadiي بن كعب kacbigaasu kaga soo dhacaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam iyo isagu iskaga soo dhacaan marka waxoogaa buu ka durugsan yahay nebiga alayh الsalaatu wasalaam qaala cumar wuxuu yihi radi allahu anhu samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali slam yaquul rasuulka allaan maqlay isaga oo leh inama alacmaalu biالniyaat camaladu waxay uu ku xidhan yihiin niyooyinka niyadana waxaa la yidhaahaa waxaa qofka ku ulajeedada ulajeedada camalkan uu ka leeyahay waxaan kada uu u sameeyey yuu camalkii ku xidhan yahay oo hadday ulajeedadiisii fiican tahayna camalkiina waa fiican yahay hadday ulajeedadii xun tahayse camalkii inkastabaa fiicnaadee waa xumaanaya camal waliba marka ulajeedada laga leeyahay ayuu ku xidhan yahay laakiin bisharta waa inuu camalkaasu camal sharciya uu yahay hadduu camalkii aanu sharci aanu ahayn oo uu xun yahay muxuu ahaay niyo wanaagsan baan ka leeyahay taas saw kuma noqonayo laakiin camalkii isagu sharciga ahaa ee fiicnaa ayaa niyadiisii hadday fiicnaatana mid nagu ajirsiinayo noqonaya haddii kalena mid uu kuba dembaabaya noqonaya wainamaa likulli mri'in maa nawaa qof walbabana wuxuu leeyahay wixii uu niyeystay unbuu leeyahay camalkaas uu ka niyeystay ayuu leeyahay ehm, faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi markuu guud ahaan marka sidaa u sheegay nebiga alayh salaatu wasalaam inuu camal walbaba waxa looga ulajeedada laga fiirinayo qof walibana wixii uu niyeystay uu leeyahay iyo mihaal camallada ka mida ayuu ku caddaynayay ah hijradii ah sababkuna waxay ahayd arrin dhacday buu kolkaa ka hadlayay oo waxaa jiraya nin la dhihi jiray muhaajir umulqays la dhihi jiray oo isagooo maka la joogo ayuu haweeney umuqays la dhihi jiray buu guur ula hadlay haweeneydiina kolkaas Eh, waxay isu diyaarinaysa inay hijrooto madiine ay aado markiiba arrinta u sheegto waxay tidhi halkan anu kuma guursanayo eh, madiinaan u socdaaye haddaed madiine igu timaado waa ku guursanaya markaasuu ninkii eh, soo hijroodo haweenaydii madiina uu ku guursaday kolkuu arrintaa ka war helay buu nebiga alayh isalaatu wasalaam marka wuu isagoo ummaddiisa baraya camalka ay samaynayaan inay dar alla un u samaynayaan ayuu arrintantada ku khudbeeyey markaasu wuxuu yidhi qofkay hijradiisu tahay ila allahi wa rasuulihi xag alle iyo xag rasuulkiisa qofka ay tahay ee dar alle iyo xagga rasuulka usoo hijrooday fa hijratuhu ila allahi wa rasuulihi hijradiisu waxay u dhacday xag alle iyo xag rasuul bay u dhacdo mid la aqbalo bay noqotay oo ajruu ka helayo waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuha qofka ay tahay hijradiisu adduunyo uu helayo aw imra'atin yankixuha ama haweenay uu guursanayo haweenaydii iyo isagoo ay kamid tahay adduunyadii ay kamid tahay yuu gaar iyada marka u magac dhabay markaas taasoo kalena waxaa lagu magacaabaa cafulcaam cafulkhaasi cala alcaam adduunyadii bay soo gelisa gaarna waa loo sheegay sababtuna marka waxay tahay ahmiyada ay haweenku adduunyada inteeda kale ka leeyihiin iyo iyada oo waaqicadii kolkaa dhacday muxuu ay ku saabsanayd haween haweenay uu guursanaya daraaddeed qofkii usoo hijrooday fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi hijradiisu waxay u dhacday wixii xaggiisa usoo hijrooday oo hadduu haweenay daraaddeed usoo hijrooday oo beledkii gaalada uu uga yimid ee beledka islaamka usoo aaday gabdha gabarh ka soo guursatidna qof guurdoonuu noqonayaa aad ka shaqaysatid hadduu usoo aadayna qof muxuu wuxuu noqonayaa ganacsataa buu noqonayaa mooyaane qof muhaajiro hijradii ajrigeedii helaya ma aha muttafaqun calaa sixatihi xadiidkan kada waa mid la isku wada waafaqay saxiixnimadiisa la isku waafaqay rawaahu waxaana wariyay imaama almuxadisiin abu cabdillaahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn lmugiira ibn bardizbah aljucfiy albukhaariy radia allahu canhu albukhaari baa wariyay marka bukhaari buu abtirinayaayo kunyadiisu waa abu cabdillaah magaciisuna waa moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn almugiira ibnu bardizbah ninkaas muxuu bardizbah la yidhaha isagoo nin majuusiya buu ahaa abayaalki ninka soo islaama ugu horreeyey wuxuu ahaa ninkaas la yidhaha almuqira ibnu berdisba aljucfi qabiilo yamaneed oo jucfa la yidhaha baa loo nisbaynayaa qabiiladaasna isagu kama dhalanin ee nin cajamiya buu ahaa ee sababka loogu nisbaynaya baa waxaa weeyaan ninka almuqira ibnu berdisba aan leenahay awowgiisa ahaa ayaa waxaa soo islaamiyey nin alyamani aljucfi la dhihi jiray oo qabiilada yamaneed ee jucfaa ka dhashay marka mawli uu ahaa walaa islaam yuu u ahaa albukhaari nisba ilaa bukhaara beldka bukhaara la yidhaaho jumhuuriyadan uzbekistan la yidhaaho ku yaala kaasuu muxuu ahaye uu ku dhashay wuxuuna ku dhintay beled kale oo samarqandi la yidhaaho ayuu isagoo goortii dambe ku dhintay qaryo yaroo khurtanki la yidhaaho ku dhintay radia allahu canhu wa abulxusein muslim ibn اlxajaaj ibni muslim alqushayriy الnaysaburi alqushayri waa nisba ilaa qushayr qabiilo qushayr la bani qushayr la yidhaaho naysaburna waa beled iiraan ku yaala oo beledku